بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مصنفك رحمه الله تعالى فصل fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fi اlxalifi calى الsukna wاlmusaakanati wاdukhuuli wagayrihima mima yaأtii wuxuu ku saabsan yahay in lagu dhaarto deganaansho iyo la deganaansho qof kale aad la deganaato iyo gelitaan guri la galo iyo hayrkii waxyaabahaan soo tilmaanay waxaan ahaynoo waxaa noo imaan doona ka mid ah wuxuu ihi wuxuu ku bilaabay suknihii deegaankii ee xalafa idaa xalafa haddii uu dhaarto laa yaskunuhaa damiirka waxaad u celinaysaa daar laa yaskunuhaa ay daaran daar inuusan degaynin daar mucayanah aw amase laa yuqiimu inuusan ku nagaanayn fiihaa daartii mucayanada ahayd falyakhruj ha baxo filxaali isla kolkaaba fain makata hadduu sii nagaado bilaa cudurin cudurdaar la'aan xania waa u dambaabaya dhaartii way ka jabaysaa wain bacaa mataacahu alaabtiisii haba dire eh oo daarta haba ka saare eh in ishtaqala hadduu ku mashquulo biasbaabi alkhuruuji bixitaanka asbaabtiisa wadaalika miaal ka jamci mataacin sida alaab kulminteed weeye wa ikhraaji ehlin ehelkiisii reerkiisii inuu saaro weeye wa lubsi thawbin maro xidhashadeed lam yaxda markaa ma dembaabayo wuxuu ku yidhi qofkii haddii uu ku dhaarto guri inuusan degayn walle inaana gurigan deganaanayn buuhi waa daar mucayana ah. ama inuusan ku nagaanin walle gurigan ku nagaanayn buuhi marka mar hadduu sidaa ku dhaartay waxaa looga baahan yahay sisan dhaartiisa u jabin isla kolkaaba gurigi inuu ka baxo isla markaaba uu dhaarta ku dhaartay waa inuu gurigii ka baxaa waaya xataa alaabtiis hadday sii taallay reerkiisa hadduu degan yahay ataa uu sii joogo wax dhiba male asagaa la yidhi ma deganaanaya gurigani naftiisu ka hadlay marka horta asag wa inu ka baxaa haddii uu gurigii ku sii nagaado bilaa cudur asagoo wax cudurdaarah uusan jirin dhaartii way ka jabaysaa sida maalan oo kale wuxuu ku mashquulay inuu biyo guriga dhexdiisa ku cabo ama uu yar fadhiisto ama uu seexdo ama uu hawlo kale ku mahuul ama taleefon iyo wax noocaas ku mashuulo guriga dhexdiisii waxaa weeye dhaartiisii way ka jabaysaa maxaa yeele wuxuu yidhi gurigan deganaan mahayo yidhi ku nagaan mahayo marka taa macnaheed waxa wey inuu gurigii uusan sii joogin xataa haddii alaabtiisii uu saaray oo alaabtiisii qof kale usii dhibay oo uu dirayba haddii uu mar kusii nagaado dhaartiisi way ka jabaysaa haddii uu ku mashquulo asbaab alkhuruuj asbaabtuu ku bixi lahaa ayuu ku mashquulay asbaabtu ku bixi laha maxaa ka mid ah sida alaabtii inuu uruuriyo inuu ehelkiisii saaro inuu dharkii uu ku bixi lahaa uu xidho markaas dhaartiisii ka jabi mayso sababtoo ah hadda wuxuu ku mashuulay dee ama bixiiba ku mahuulay ama bixi ayuu ku mashuulay marka wuxu la mid yahay si asagoo baxe oo kale marba hadduu tabaabushaydsanayo oo alaabtiisi xidhanayo oo reerkiisii uu saarayo oo dharkii uu ku bixi lahaa uu xidhanayo de qofkaasi waxa weeye maqsuudka kama mashquulin taa horena maqsuudka ka mashquulay qaacidada fiqiga waxay leedahay alishtigaalu bigayri اlmaqsuud icraadun can اlmaqsuud in lagu mashquulo waxaan maqsuudka ahayn waxay ka dhigantay in laga jeedsaday maqsuudkii marka tan maqsuud kama jeedsanin laakiin suuradaa hore maqsuudkii wuu ka jeedsaday oo wixii maqsuudka ahayn ku mashquulay walow xalafa haddii ku dhaarto laa yusaakinuhu inuusan kula degaynin qof inuusan la deganaanayn fii haadihi daar gurigan dhexdiisa oo fakharaja uu baxo axaduhumaa labadii qof mid ahaan guriga ka baxo filxaal isla kolkiiba lam yaxnad ma dembaabayo wakadaa waxaa la mid ah low la dhiso baynahumaa labadii qof ee guriga wada deganaa dhexdooda jidaarun gidaar haddii la dhiso walikulli jaanibin dhinac walbana uu leeyahay madkhalun laga soo galo filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu yidhi haddii uu eh, ku dhaarto inuusan qofkan la deganaanayn waa musaakanadii ah wuxuu hi walle inaanan zayd gurigan la deganaanayn hebel walle inaanan gurigan la deganaanayn ama inuusan ila deganaanayn marka hadduu midkood isla markiiba uu baxo ama asagii dhaartay ama kii kale uu baxo isla markiiba gurigu ka baxo ma dembaabayo maxaa yeele musaakanadii uu ka dhaartay ayaa meesha ka baxday deganaanshiyaa meesha ka baxay haddii laakiin saacad uu sii nagaado dhaartii way ka jabaysaa hadduu saacad gurigii joogo ilaa inuu ku mashquulo mooya alaabtii inuu qaadayo asbaabtii khuruujta sidayna soo dhaaftoo kale alaabtiis inuu rursado xidho dharkii inuu xidho inuu maxaanku dhahay asbaabtii ku amba bixi uu u tabaabushaysto taas dhaartiisi ku jabi mayso sidoo kale dhaartiisii jabi mayso haddii labadii ee guriga wada deganaa dhexdooda gidaar lagu kala xidho oo gurigii loo kala qaybiyo midba uu dhinac degan yahay oo dhinac walbana uu leeyahay madkhal meel laga soo galo uu leeyahay maxaa yeelay markan ayada ah xataa intaa gidaarka la dhisaya waa loogu cudurdaaraya mar haddii lagu mashquulay in la kala xidho gurigii marba haddii lagu mashquulay intaa gidaarka la dhisaya xataa musaakana ma noqonayso ilna waa asbaabtii lagu koryeerayay musaakanada ayaa lagu mashquulay asbaab rafci lmusaakana ayaa lagu mashquulay markaa dhaartiisi tabi mayso waaya khilaafu lasax wuxuu leeyahay dhaartu ka jabaysaa maxaa yeelay musaakanadii ayaa xasishay ilaa intuu dhismihii ka dhammaystirmaya daruura la'aan ilaa inta gidaarka la dhisayo soo ma wada degano ilan dhismuhu daqiiqad ma kuma dhamaystirmaya wuxuu baahaya wakti saacado marka iyo alaabtii lagu dhisilaa in la keeno qofkii dhisilaa in la diyaariyo iyo shaqadu intay socoto wakti bay qaadanaysaa marka marka intaa musaakanadii way xasishay maadaama musaakanadii xasishay waxa weeye dhaatiisii way jabtay sidaasaana muctamad ah qowlkan khilaaful asax ah ayaa muctamad ah waaya khilaaful asax baa halkan muctamad ah siduu eh, alimaam raafici labadiisa sharax kii yaraa iyo kii weynaa ee wejihiisu ku sharxay uu ku tilmaamay inuu asax yahay iyo imaamu nawowi laftirkiisu siduu ku tilmaamay ku rajaxay kitaabkiisa alrawda labadooda raafici nawin waxay u nisbeeyeen qowlkan jumhuur jumhuur shaaficiya ayay u nisbeeyeen haddaba qowlkaasaa muctabada walow xalafa hadduu dhaarto laa yadkhuluhaa daartii inaanu gelayn walxaal huwa fiihaa huwa asaguba fiihaa daarta dhexdeedu ku suganya markaa uu dhaaranayo aw amase xalafa wuxuu dhaartay laa yakhruju daarta inuusan ka baxayn huwa asaguba khaarijun dibadda uu joogo daartuu ka baxsanya markaa uu dhaaranayo falaa xinha xinhi ma jiro bi haadaa kaa la soo sheegay ee gelitaankii iyo bixitaankii ah ku dembaabi maayo qofba wuxuu ku dhaartay inuusan gurigan gelayn marka uu saa leeyahay guriguu ku jiraaba ama wuxuu ku dhaartay walla inaanan gurigan ka baxayn marka uu ku dhaaranayana guriga dibaddiisa ayuu joogaa dhaartii ka jabi mayso labada suuraba maxaa yeelay gelitaanku macnihiisu waxaa weeye in dibad laga soo galo oo gudihii guriga lasoo galo in dabadda laga yimaado gudaha guriga loo soo galo ayaa gelitaan la yidhaahdaa qofkanna de waxaa weeye gurigii ku dhex jiraaba dibadda kama imaan guriga ku dhex jira marka dukuul kama xasilin markaa gudaha ku jiro dee soo gelina uu ku sii jirayba hore ugu sii jiray markanuu eh, ku dhaartay inuusan guriga ka baxaynna dibadda uu joogana bixitaanka macnihiis waxa weeye guriga gudihiisa in laga soo baxo oo dibadda la yimaado marka marka bannaankuuba sii joogay gudihii guriga muuna ka soo bixin saa darteed khuruujkama xasilin saa ku dambaabi maayo walow xalaf hadduu ku dhaarto laa yadkhuluhaa daarti inaanu gelaynin walxaal huwa asaguba fiiha daarta gudaheedu ku sugan yahay aw laa yakhruju daartii inuusan ka baxayn walxaal huwa asagu khaarijun ka baxsan yahay daartii falaa xinha eh, dambaabid ma jirto bihaada kaanaan soo sheegnay ee ah inuu gurigii gudihiisa ku jiro ama uu ka baxsan yahay ku dambaabi aw amase xalaf wuxuu dhaartay laa yatasawaju inuusan guursanayn aw laa yatadaharu inuusan isdaahirinayn aw amase laa yalbasu inuusan dhar xidhanayn aw laa yarkabu daaba inuusan fuulayn aw laa yaquumu inuusan istaagayn aw laa yaqcudu inuusan fadhiisanaynin fastadaama uu joogteeye hadi اlaxwaal xaaladahan xanaa waa uu dambaabayaa xaaladahan inuu joogtay waxaa laga wadaa macnaha markuu leeyahay ma guursanayo gabarh buuba qabay markuu leeyahay eh, isma daahirinayo wuu daahir buuba yahayba markuu leeyahay mare ma xidhanayo markaasu dhar qabaaba markuu leeyahay daabo ma furi daabadii uu saaran yahayba markuu leeyahay ma istaagayo uuba taagan yahay markuu leeyahay ma fadhiisanayo wuu fadhiyaaba xaaladihiina wuu sii joogteeyey sidiibu kusii waday eh, wuu dambaabaya dhaartii bay ka jabaysaa buuhi qultu qaalanawi wuxuu idhi taxniiuhu in lagu dembaajiyo oo la dhah wuu ku dembaabayaa biistidaamati tasawuji guurka joogtayntiisa watadahuri wastidaamati tadahuri isdaahirinta inuu sii joogteeyo halaun khalad weeye khaladkaasoo liduhuulin liajli duhuulin yacnii ilduuf ku yimid weeye wastidaamatu iibin iib in la joogteeyo cadar iyo udgoon laysat ma ahaanin istidaamadaasi taayuban iscadarayn iyo isudgoonayn ma ahaanin ilaai muctabar haddaan qabanno wakadaa waxaa la mida ah waun wadigii baa la mid ah sawmun soomkii baa la mid ah salaatun salaaddii baa la mid ah intaaba joogtayntoodu maaha ficilkii wallahu aclam wuxuu ku yidhi qof hadduu ku dhaarto inuusan gabadh guursanayn isla markaana gabadh buuba qabaaba marka uu saa leeyahay gabadh buu qabaa ama wuxuu ku dhaartay inuusan isdaahirinayn isla markaana dahaaruu qabaa waa daahir qofka wuxuu ku dhaartay inuusan dhar xidhanayn ama mare uusan idhanayn maradaa uu ma xidhanayo wuuba qabaaba markaa iyadu qabaaba ama wuxuu ku dhaartay daabada inuusan fuulayn markaa daabadaa wuu saaran yahayba walla inaanan gaariga fuulaynin buu idhi gaariga wuuba saaran yahayba ama wuxuu idhi inaan istaagayn markaa uu dhaaranayo wuuba taagan yahay ama ma fadhiisani u inaan fadhiisanayn markaa wuu fadhiyaaba isla markaa xaalaadkan wuu sii joogtay wuu sii waday dhaarti ma ka jabaysaa oo kafaaro ma lagu yeelanaya nacam kafaaro lagu yeelanaya wuri imaam raafici lakiin imaam nawi baa ka wuxuu idhi istidaamatu tasawuj guurkii in la joogteeyo guurkii marka horeba uu eh, uu haystay eh, waxaa wey gabadha uu qabay intuusan dhaaranin ka hor sii joogteeyey markuu dhaartay E, taasi ma keenayso inay dhaartii ka jabto e, qowlkanu raajicu ku tilmaamay inay dhaartii kaga jabaysana waa halad buui khalad weeyaan waana ilduuf buu ka dhashay tadahurkana waa saas kale hadduu ka dhaarto inuusan hee inuusan isdaahirinaysan marka asagoo daahir ah oo dahaaradiisi sii wato marka u dhaaranayay waxa weeye e, xinfi ka laasimi sababtu waa maxa waxaa la kala qaadayaa xaalaadkan guurku iyo dahaaradu labada u horeeya way ka duwan yihin kuwa dambe oo waxay kaga duwan yihiin nin gabadh qabaa hadduu dhaho walla inaana guursanayn wuxuu oga jeedaa uun caqdi nikaax oo cusub samayn maayo ee macnaheedu ma aha guurkii hore joogtayn mahayo ileen nikaaxa ama tasawujka waa caqdiga lagu magacaaba caqdiga nikaaxa qofkana caqdi muna samayn hadda nikaaxii hore unbaa usii socda markaa ku dambaabi maayo taasi waa taas dahaaradana dee waa qofkii inuu de dahaaro la yimaado ficilkii dahaaraduu la yimaado ee dahaaro horeod qabtay maaha macnaheed ina hadda dahaaro qaadatay labadaasi istidaamadoodu kama dhigno ficilkoodii waaya way ka duwan yihin kuwa dambe laakiin hadduu dhawalle inaanan maradan xidhanaynin oo uu sii qabo maradii markuu dhaaranaya marada wuu qabay wuuna sii qabay muuna iska bixinin waxa wey markaa istidaamadaasi waxay ka dhigan tahay maxay inuu he inuu dhaartii khilaafay walla inaan marana xidhanayn mar hadduu yidhi istidaamadan uu sii joogtaynayo maradii waba qabaaba ilan xidhashadu waa joogtaynta laftirkeeda lagu magacaababa xidhasho waay walla inaana gaadhigan fuulayn buu yidhi gaadhigii wuuba saaran yahay markaa uu saaraya laxdo walba oo waxa weeye uu saaran yahay rukuubkii baa xasilay laxdo walba uu saaran yahay rukuubkii waa xasilay markaa dhaartiisi oo ka jabaysa hadduu dhawalle inaanan istaagayn dee markaa hadduu dhaarto asagoo taagan uu dhaho ma ma istaagayo dee joogtaynta uu joogtayey waxay ka dhigan tahay inuu istaag yahe istaaggii u xasilay wahaakadaa fadhigii marka xaalaadkan istidaamaadkoodu inuu qofkii istidaamey uu joogteeyey waxay ka dhigan tahay ficilkii inuu he ee uu ka dhaartay inuu sameeyey bay ka dhigan tahay kuwan dambe lubsiga iyo rukuubka iyo qiyaamka iyo qucuudka afartaas laakiin guurka iyo dahaaradu joogtaynteedu kama dhigan inuu ficilka la yimi labadaas way ka duwan yihin ayago wuxuu idhi istidaamau iibin ayb in la joogteeye laysat ma ahaan istidaamadaasi taayuman isdhiibayn ma ahaan i muctamadaan qaban wakadaa waun wai baa la mida wasowmu soom baa la mida wasalaatu salaad baa la mida wallahu aclam haddii qofkii uu ka dhaarto inuusan is-udgoonaynin cadar inuusan marsanayn markaa uu dhaaranayana cadar uu marsan yahay istidaamada cadarka uu sii joogteeyey kama dhigna inuu tadayubkii uu sameeyey saa darteed daartiisi kama abayso xilfi kuma laazimayo istidaamadu kama dhigno istidaamata iib tadayub kama dhigno waaya tadayubku waa ficilka horeeya marka horeysa cadarku marsanayo ayaa tadayub layidhaahdaa waaya taa waxaa la mid ah waddagii hadduu ka dhaarto gabadhan u tegi maayo xaaskayga maalan jimaaci maayo ama soomi maayo ama salaad tukan maayo isla markaa xaalaadkaa ku sugan yahay markaa uu leeyahay gabadhan jimaaci mahayo markaa jimaacigu ku jiraaba ama soomi mahayo markaa soomka ku jiraaba ama salaad tukan mahayo markaa salaadii uu ku jiraaba oo see loo suureynaya waxaa loo suureynayaa inuu qofkan istilmaamay markaa uu dhaaranayo uu ishilmaamay isagoo hilmaansan buu dhaartay ilan salaada ka jabi maysa markaas ama akhras buu ahaayo ishaaro mufhime ah ayuu ku dhaartay inuusan salaad dambe tukanayn salaaddiina uu ku jiraa waa akhras marka ilan ishaarada kaga jabi maysa qofka akhraska ah waxaa weeye markaa hadduu istidaameeyo wadigii iyo soonkii iyo salaaddii waxaa weeye taa kama dhigna inay dhaarti ka jabayso waaya waman qofkii xalafa dhaartaa laa yadkhulu inuusan gelayn daaran guri xanita waa uu ku dembaabayaa bidukhuuli dihliizin daarad inuu galo daaraddaasoo daakhila albaabi guriga yacnii albaabkiisa gudihiisa ah, gudaha albaabka ah aw mase bayna baabayn laba albaab ee u dhaxaysa laa bidukhuuli taaqin ee dhigtii inuu galo maya dhaarta kaga jabi mayso dhigtaasoo qudaama albaabi albaabka hortiisa ah walaa bisucuudi saطxin meel dusha ah guriga dushiisa inuu fuulo dhaartii waxa weye kaga jabi mayso saxigaasoo hayra muxawain aan la dayrin oo dayr aan loo samayn ama xayndaab aan loo samaynin wakada waxaa la mida saxigii muxawaun saxigii waxa weye la xayndaabay ama dayr lagu wareejiyey fil asax muctamadada aan qabano wuxuu yidhi qof baa wuxuu ku dhaartay gurigan geli maayo walle inaana gurigan gelaynin buuri wuxuu ku dambaabaya hadduu daaraddiisaba galo daaraddii albaabka waxa wey gudihiisa ahayd daaradda ka baxsan guriga maaha bannaankiisa kore ma aha hadduu albaabka intuu ka galo daaradda guriga u dhex istaago waxa weeye dhaartii way ka jabtay ilan waxaa lagu tilmaamaya gurigii inuu galay mar haba hadduu albaabkiisii ka galay gurigii waxaa ku rumoobaysa inuu gurigii galay waaya ilan daaraddaasi guriga ka tirsanta sidoo kale hadday laba albaab u dhaxayso laba albaab hadday udhaxayso kii horena wuxuu ahaa bidukuuli dihliizin daakhil albaab dihliiska wuxuu guriga gudihiisa laakiin maqsinadii muuna gelin albaabkii laga geliyey guriga ee dambe ayuu ka galay laakiin qolalkii muuna gelin daaraddii dhexe ayuu istaagay kaasi waa dihliiskii bayna baabeenna waxaa weeye albaabkii sare ee geerkaa tusaale ahaan iyo albaabkii guriga laga geliyey dhexdooda daaraddii udhexaysay ayuu istaagay ila labadaba diliis ba lagu magacaabaa diliis midna waxa wey markaad guriga gudihiisa aad gasho laakiin yani daara inta yarta daaradda udhaxaysa qolalka diliis baa la yidhahdaa kaa uu ku dambaabaya haduu galo sidoo kale diliiska daaradda udhaxaysa labada albaab albaabka sare ee geyrka ah iyo albaabka guriga laga geleeyo daaradda udhaxaysa ee bannaanka ah haddii uu istaago taana dhaarta way kaga jabaysaa labadaaba labadaa diliis midku galaba dhaarta way kaga jabaysaa laakiin kaga jabay maysa dhaartii haddii uu hee uu e, galo dhigtii guriga hortiisa ku taala dhigta waxaa weeye meel yaroo dhismaah oo waxa wey si aargadoo kale ahoo guriga hortiisa ku taalla inta badan guryaa guryaha waaweyn ee qasriyada ee madaxdu ay degan yihiin ee dadka aqniyada ee xoolaha leh ayaa lagu sameeya qurux ahaan baa loogu sameeya diiliiskaas albaabka hortiisa ku yaalla ee dhigta ah hadduu dhex galoodkaas lagu magacaabi mahayo gurigii inuu galay kama dhigno ilan gurigii uu ka baxsanya kaasi qudaama albaab albaabka hortiisa wey kaasi sidoo kale dhaarti kaga jabi mayso hadduu guriga dushiisa uu fuulo dushaasna sadxigaana uusan wax dayra ah uusan lahayn waxaa la mida ah haduu dayr leeyahay labadaba kaga jabi mayso maxaa yeelay marba haddii eh, uusan waxaa weye guriga gudihiisa uusan gelin dushiisa gurigurigi laguma magacaabo ila wuxuu idhi gurigan geli maayo i geli maayo marka dushaa uu joogana dushii de gurigii yani gudihiisii maaha waa xaggiisii sare lu ahaan iyo cori ahaan guri laguma ma daakhil daar guriga gudihiisa laguma magacaabo dusha guriga gudihiisa laguma magacaabo luatan wa curfan waa intaa waxa wey guriga ka ilaalinaysa kuleelka iyo qabowga marka dayrka guriga ku wareegsanamay lamidta wuxuu ihi waman xalafa dhaarta laa yadhul yuusan gelin daaran guri xanifa waxa uu ku dembaabayaa bidukhuuli dihliisin daaradda inuu eh, eh, dhex galo daaradaasoo daakhil albaabi albaabka gudihiisa ah amamase daaradaasoo dihliiskaasoo bayna baabayn laba albaab udhaxeeya laa bidukhuuli taakin dhigtii inuu dhexgala maya dhigtaasoo qudaam albaabi guriga albaabkiisa hortiisa ah. qudaam abaab albaabka hortiisa ah. walaa bisucuudi saطxin dusha sare ee guriga inuu fuulo ku dembaabi mahayo saxigaasoo hayra muawain hayri muxawain aan la dayrin wakada waxaa la mid ah saxi muxawaun la dayray haddii la dayrin waa la mid haddaan la dayrin te waxa wey waa meel sare oo furan weyaan haddii la daynayo dayn ku wareegsanya dayn yaroo maalan laga sameeyey gidaar yar ama waxaa weeye khashab ama loox ama bir lagu wareejiyana saddexiyaa sare taana oo la mid toddoba laakiin khilaaf baa ku jira oo khilaaful asax uu leeyahay marba hadduu xayndaab yar ku wareegsan yahay sadxiga ama dushaa sare uu dhex galay sadxigii yani daartii buu ku dhex jiraa saasuu leeyahay walow adkhala yadahu gacantiisa hadduu geliyo aw ra'sahu ama madaxiisa aw amase rijlahu lugtiisa hadduu gurigii geliyo gurigu ka dhaartay inuusan gelayn lam yaxnad ku dembaabi mahayo fain wadaca hadduu dejiyo rijlihii labadiisa lugood fiiha gurigii muctamidan asagoo cuskanaya calayhima labadaa lugood xanita waa uu ku dembaabaya qofba wuxuu ka dhaartay inuusan guri gelayn wuxuu hi walla inaanan gurigan gelayn buui dabeetana gacantiisiibuu gurigii dhex geliyey buu ku dembaabaya kuma dembaabaya gacantiis haduu geliya ku dabaabi maayo madaxiis haduu geliya sidoo kale ku dabaabi maayo lugtiis haduu geliya ku dabaabi maayo intaa midna ku dabaabi maayo gacantii iyo madaxii iyo lugtii toona sababtoo ah marba hadduusan dhex gelin gurigii lugihiisana uuna ku istaagin dee daakhil lagu magacaabi maayo gacan guri gashay ama madax galay ama waxa weeye eh, lug la geliyey intaa lagu magacaabo gelitaan nabigana calayhi salaatu wasalaam isagoo masaajidkiisa ku ictikaafaya ayuu caaisho madaxiisa usoo saari jiray caaishana qolkeedii ku jirta ilan qolkii caaisha wuxuu ku dheganaa masjidkii nabiga calayhi salatu asalaam markaa daaqadda uga soo saari jiray dabeetana nabiga calayhi salat salaam bay u feeri jirtay eh, madaxiisa isagoo nabiga itikaafayo isagoo nabiga ictikaafaya marka laguma magacaabin arrinkaas ama laguma tirinin inuu yahay khuruuj bixitaan ictikaafkii burinayo haddii uu bixitaan ahaan lahaa arrinkaasi madaxa uu ka soo saaray masjidka ee guriga caaisha uu soo geliyey hadduu bixitaan ahaan lahaa itikaafkuu ka buri lahaa nabiga ala sla nabigan wuna ka bii jiray masaajidka markuu itikaaay waaya haddii laakiin labadii lugood uu gurigii uu dejiyo gurigii buu labada lugood soo geliyey asagoo labadii lugood cuskanaya oo culayskiisu ay saaran yihin miisaankiisu markaa uu dambaabaya ille markaa gelitaan baa lagu magacaaba arrinkaas laakiin markuu yidhi muctamidan calayhima waxaa kaa baxay haddii uu lug keliya u soo geliyo oo lugtaa uu cuskado iyo lugtii dibadda hal lugna wuu soo geliyey oo guday ugu jirtaa lugna bannaankay u taallaa labadii lugood buu cuskaday markaa kuma dambaabaye maxaa yeel muusan maanta u gelin gurigii lug ugu jirta la dhihi mahay wuu galay gurigii ilaa uu labada lugood buu geliyey waaya hadduu hal lug laakiin geliyo halkaa lug keliya u cuskanayo oo lugti kale kor u qaado maalan lugtii dibadda joogta uusan dhicinna waxay la mid tahay lugoodba geliyey markaa dhaartu ka jabaysa wuxuu yidhi walow inhadamad hadday daartii ay dunto oo fadakhala uu soo galo walxaal qad baqiya u ka hadhay gurigii asaasu اlxiiطaani gidaarka asaaskiisii iyo seeskiisii uu hadhay xanifa waa uu dembaabayaa wain saarat hadday daartii ay noqoto fadaan meel bannaan oo mase laga dhigo masjidan masjid laga dhigo oo mase xamaaman xamaam laga dhigo oo mase bustaanan beer laga dhigo falaa dhaartii kama jabayso waaya qof baa wuxuu ku dhaartay inuusan guri gelayn dabeetan dabeetana gurigii baaba dumay waxaa soo hadhay laakiin saaskii saaskii guriga ayaa soo hadhay dabeetana sidii buu ku galay gurigii asagoo saaskii hadhsan yahay saaskii buu soo galay xanata wuu ku dambaabaya maxaa yeelay saaskani gurigiibuu ka mid yahay saaskani waa asaaskii guriga asaaskiisii weeyaan asaaskii waxa wey waliba asaasulxiitaan saaska lagu sheegay waa saaskii waxa weeye dayrka dayrka guriga isagoo harsan yahay ayuu soo galay waaya wuu ku dambaabaya dhaartu way ka jabaysaa haddii laakiin gurigu ka dhaartay inuu soo gelayn uu dumo oo u noqdo meel bannaan fadaa buu noqdo meel bannaan saas iyo wax soo hadhay ma jiro markaasuu galay ku dambaabi mahayo haddii gurigii loo bedelo masjid oo inta la dumiye masjid loo bedelo taana ku dambaabi maayo waaya ama gurigii baa xamaam laga dhigay inta la dumiyey ba xamaam laga dhigay ku dambaabi maayo ama beer baa loo bedelay gurigii ku dambaabi maayo marba haddii uu musamihii daartu meesha ka baxay alxukmu yaduuru maa cilati wujuuda wacadama musamihi baa meesha ka baxay marka guri lagu magacaabay magac kale ayuu guriga yeeshay magac kaluu yeeshay masjid buu noqday xamaam buu noqday bustaan buu noqday walidaalika qofkii ku dambaabi maayo walweyne haddaba daarta hadday dunto fadakhala uu soo galo walxaal qad baqi uu hadhay asaasu lxiitaani gidaarada asaaskoodii xanifa waa ku dambaabaya waa insaarat hadday noqoto daarti fadaan meel bannaanay noqoto amase juclad laga dhigo masjida masjid laga dhigo oo amase xamaaman xamaam laga dhigo oo bustaan ama beer laga dhigo falaa ku dambaabi mahayo walow xalafa hadduu dhaartay laa yadkhulu inuusan gelin daara zaydin zayd daartiisa xanifa waa ku dambaabaya bidukuuli maa yaskunaa wuxuu degan yahay inuu galo bimilkin milki uu ku degan yahay laa biicaaratin caariyayn maya waijaaratin karayn maya waqasbin dhicitaan maya ilaa an yuriida inuu ujeedo mooyaane maskanow hoygiisa wayaxnatu markaa uu ku dambaabaya bima ymliku waxa uu milkiyo wayaxnatu uu ku dambaabaya bimaa ymliku waxa uu milkiyo iska leeyahay zayd walaa yaskunuhu uusan deganayn guriga uu leeyahay laakiin uusan deganayn hadduu galo uu ku dambaabayaa ilaa an yuriida inuu jeedo mooyaane maskanahu hoygiisa qof baa wuxuu ka dhaartay daarta zayd wuxuu hi walle inaan daarta zayd gelayn wuxuu ku dembaabayaa guriga uu degan yahay zayd ee uu milki ku degan yahay kaanbuu ku dambaabaya ilaan wuu idaafiyey soo maha laa adkhulu daara zaydin buu hi zayd daartiisa geli maayu uu ka dhaartay marka maadaama u idaafiya idaafadaasi tamliik bay tusinaysaa marka guriga uu zayd degan yahay ee milkiu ku degan yahay ayuunbaa dhaartii ay kaga jabaysa hadduu galo laakiin guriga uusan milki ku deganayn dhaartii kaga jabi mayso tusaale ahaan waa guri la caariyey la ammaaneyey qof baa yidhi iska deganow bilaash iska deganow ama waa guri uu kiraystay oo kira ku degan yahay ama waa guri uu soo dhacay oo xaanaan ah ku dambaabi mahayo maxaa yeeley daartiisii maaha dee daar zayd ma aha daartiisi xaqiiqatan ma aha isagu ma leh caaruu ku degan yahay ma kiruu ku degan yahay ma qasbuu ku degan yahay ilaa inuu ujeedo mooyaane hoyga zayd hoyga zayd inuu ujeedo mooyane hoyga zayd hadduu ujeedo guri kasta oo hoygiisa ah oo uu degan yahay ayuu ku dambaabaya ama milkigiis ha ahaado ama caariye ha ahaado ama ijaaro kira ha ahaado ama gurigu soo dhacay ha ahaado marba hadduu ujeedo qasadkiisa markuu daara zayd uu yidhi wuxuu uga jeeday maskankiisa macnaha hoygiisa meeshuu u hoydo ayuu ujeeday marka waxaan o dhan uu ku dambaabaya kuu milku degan yahay kuu milkuunu ku deganin waxaa weeye caariye iyo ijaariye qasbi ku degan yahay intabuu ku dambaabaya sidoo kale qofkii hadduu dhaho laa adkhulu daara zayd uu ka dhaarto wuxuu ku dembaabayaa guriga uu iska leeyahay ee uusan deganayn guriga uu iska leeyahay ee uusan deganayn buu ku dembaabayaa ilaa inuu ujeedo mooyaane maskankiisa maskankiisa inuu ujeedo mooyaane waxa weeye guriga uu leeyahay zayd ee laakiin uusan deganayn uu ku dembaabaya ilan waa gurigiisii eh. yuusan deganaaninba laakiin waa gurigiisi marka hadduu galo gurigu iska leeyahay zayd uu ku dembaabaya laakiin hadduu u jeedo maskankiisa hoygiisa ku dambaabi maayo guri uusan deganayn zayd laakiin uu leeyahay qof kale uu degan yahay walaalkii baaba degan ama ninkan saaxiibkii baaba degan ku dambaabi maayo ile markaa maskankiisa lagu magacaabi maayo hoygiisii maaha qasadkiisii baa loo raacay waxaan oo dhan waxa weeye waxaa lagu saleeyey qaacidadii ahayd alaslu fi lkalaami he alxaqiiqa kalaamka waxaa asal u ah xaqiiqa iyo asal u ah qaacidadaasaa lagu saleeyey midda kale haddii uu qasadkiisi u isbedelay oo maskan uga jeedayna niyadiisaan u raacnay qaacida kalena way ka leedahay maqaasid lafdi maxmuulatun calaa niyat laafid yacni lafdiga maqaasidiisa waxa lagu xambaaraya laafidka qof ku dhawaaqaya maqsadkiisa iyo niyadiisa ayaa lagu xambaaraya waaya walow xalaf hadduu dhaarto laa yadkhulu daara zaydin zayd daartiis inuusan gelayn walaa yukalimu inuusan la hadlayn cabdahu addoonkiisa aw zawjatahu ama xaaskiisa fabaacahumaa dabeetana zayd uu iibiyo labadoodiiba addoonkii iyo daartiiba uu iibiyo aw mase allaqahaa zayd uu fura xaaskiisii fa dakhala dabeetana daartii uu markii uu iibiyey kadib oo wakallama uu la hadlay addoonkii ama zawjadii addoonkii markii uu e, iibiyey kadib ama xaaskii markuu furay kadib ayuu la hadlay lam yaxnad ku mahayo xaqiiqadii baan markaa raacnay waaya ilaa an yaquula inuu dhaha mooyaane daarahu qofkii dhaarnay wuxuu idhi daarahu yacni daartiisa geli maayo haadihii ee tan ah aw zawjatu ama xaaskiisa haadihii ee tan ah aw cabduhu ama addoonkiisa haadaa ee kan ah fayaxnatu kolkaa wuu ku dembaabayaa waxaan soo sheegnay ilaa an yuriida inuu u jeeda mooyaane maadaama milkahu maadaama milkahu intuu milkigiisa uu ku jiro waaya qof baa wuxuu ka dhaartay daartii zayd walla inaan zayd daartiisa gelaynin buu idhi ama adoonkiisa addoonkiisa la hadli mahayu yidhi ama xaaskiisuu ka dhaartay wuxuu xaaskiisa la hadli mahayo dabeetana zayd ayaa addoonkii iyo daartii uu ninkani ka dhaartay inuusan la yani daartii inuusan gelayn uu ka dhaartay ama addoonkii uu ka dhaartay inuusan hee inuusan la hadlayn ayuu labadoodiibu u iibiyey ama wuxuu ka dhaartay xaaska zayd la hadli mahayu yidhi xaaskii uu furay dabeetana daartii markii uu iibiyey kadib ayuu ninkii ka dhaartay daartii galay iyadoo milkiga nin kale ku jirta wuxuu ka iibiyey nin kale asagoo ninkaa kale uu iska leeyahay daartii ayuu galay ama addoonkii ka dhaartay inuusan la hadlaynin markuu nin kale ka iibiyey ayuu addoonkii la hadlay ama xaaskii uu yidhi xaaska ziid la hadli maayo markii uu furay kadib ee weliba ciddo tirsatay ciddadii dhammaatay ayuu la hadlay ila markaa xaaskiisi mehe intaaba ku dambaabi maayo maxaa yeelay daartii zayd muuna gelin marka xaqiiqaha daarta daartii zayd ma aha waa daartii qofka uu ka iibiyey addoonka lala hadlay addoonkii zayd markaa ma aha waa addoonkii qofkaa kale uu ka iibiyey xaaskan xaaskii zayd ma aha mar hadduu furay way kala tageen xaaskiisii ma aha marka xaqiiqadii baan raacnay alaslu fi lkalaami alxaqiiqa waxaa laga soo reebayaa masaladaas haddii ninkii xaalifka markuu dhaaranayey uu ismu ishaare isticmaalay u yidhi walle inaan daartan aanan gelayn daartiisan daartiisan aana gelayn ama xaaskiisan aana la hadlaynin ama addoonkiisan aana la hadlaynin buui marka ishaaru isticmaalay mar hadduu ishaaro isticmaalay wuu ku dembaabayaa xataa markii gabadhii ay kala tageen gurigii uu iibiyey addoonkii uu iibiyey haddii uu gabadhii ama addoonkii ula hadlo ama gurigii uu galo qof kale ka iibiyey waa uu ku dambaabaya ishaarada marka la oojinaya maadaama haadihi u yidhi awjatw haadihi haadihidan ayadiiba ku dhacaysa gabadhii biqadi nadar inay xaas tahay inaysan xaas ahayn guriga markuu haadihi u yidhi daartan dee gurigana ku dha daarta ku dhacaysa biqadi nadar inay gurigiisa tahay iyo inaysan gurigiisa ahayn marka eh, mar walbuu ku dambaabaya ilaa inuu u jeedo mooyaane maadaama milkuhu intaa uu milkiisu ku jiro gurigan ama intaa addoonkan milkiisu ku jiro ama intaa gabadhan xaaskiisi ay tahay inuu u jeedo mooyaane walow xalafa haddii uu dhaarto laa yadkhuluhaa daartii inuusan gelaynin min dalbaabi albaabka inuusan ka gelaynin albaabkan inuusan ka gelaynin oo fa nuzica albaabkii la siibo oo nusiba eh, la qotomiyey albaabkii fii mowdicin aakhara meel kale oo minha gurigii ka mid a ah. lam yaxnad ku dembaabi maayo biاthaani kaa labaad ku dembaabi maaya wayaxnad wuu ku dembaabaya bilawali kii hore filasax muctamad haddaan qabanno qof baa wuxuu yidhi walla inaanan gurigan albaabkan ka gelaynin albaabkan inaan ka gelaynin dabeetana albaabkii baa la siibay oo meel kale lagu sameeyey oo gurigii ka mid ah meeshii waa laga siibey meel kale ee albaabkii lagu sameeyey ku dambaabi mahayo hadduu albaabkan dambe hadduu ka galo laakiin kii hore hadduu ka galo wuu ku dambaabaya waaya yaani bilawl marka waxaa loga jeedaa manfadkii hore meeshii hore ee waxa wey albabki hore laga siibay hadduu ka galo wuu ku dambaabaya laakiin kan dambe ee waxa wey meesha lagu sameeyey ku dambaabi maayo waaya dhaartiisa waxaan ku xambaaraynaa manfadki manfadkaan ku xambaarayna albaabka laftiisa kuma xambaarayna ee manfadkaan ku xambaarayna meesha laga gelayo laga baxayo walow xalafa haddii uu dhaarto laa yadkhula daati inu ka gelin min dalbaabi albaabkan oo fanuzica albaabkii la siibo nusiba lagu sameeyo ama laqotomiye albaabkii fii mowdicin aakhara meel kale oo minha gurigi ka mid a lam yaxnad ku dambaabi mahayo biaani albaabkan labaad albaabkan dambe ku dambaabi mahayo wayaxnad uu ku dambaabayo bilawali kii hore manfadkii meeshii banaanay hadduu ka galo uu ku dambaabaya amase xalaf wuxuu dhaartay laa yadhul uusan gelin beytan guri xanifa wuu ku dembaabayaa bikulli beytin guri walboo min tiinin dhooba ah aw xajarin dhagaxa aw ajurin ama dhooba la dubay ah aw khashabin ama waxaa weeye loox ah aw khaymatin ama teendha ah walaa yaxdata ku dembaabi mahayo bimasjidin masjid hadduu galo wa xamaamin xamaam hadduu galo wa kaniisatin kaniisad hadduu galo wa haari jabalin iyo buur godkeed hadduu galo qof baa wuxuu uhi walla inaana guri gelaynin waxa weeye wuxuu ku dambaabayaa guri walba oo waxa weye wuxuu doonaa ka samayso wax doona halaga sameeyo gurigaas tusaale ahaan hadduu dhoobo yahay hadduu dhagax yahay hadduu jaajuur yahay hadduu khashab yahay loo haddii laga sameeyey haddii teedha laga sameeyey waxaasoo dhan uu ku dambaabaya wax walbo guri lagu magacaabo wuxuu doona ha ka samaysna aqal soomaali ha ahaado sandaqada ha ahaado looxa laga sameeyo wax walba oo guri lagu magacaabo waxa weeye uu ku dambaabayaa laakiin ku dambaabimahaya masjid hadduu galo ama xamaam hadduu galo ama haddii kaniisad uu galo maxaa kuwaas guri lagu magacaabo amase xalaf wuxuu dhaartay qofka la yadkhuluusan gelin beytan guri xaniifuu ku dambaabaya bikulli beytin guri walba oo min tirin dhooba laga sameeyey oo xajarin ama dhagax laga sameeyey oo jarin ama dhooba la dubay laga sameeyey oo mase khashabin loox laga sameeyey oo khaymatin ama teendho laga sameeyey walaa yaxduu ku dambaabi mahayo masjidin masjid wa xamaamin iyo xamaamkii biyo kurlayski wa kaniistin iyo kaniisadii ku dambaabi mahayo wa kaari jabalin iyo buur godkeed hadduu dhaho guri geli mahayo oo god buur ku yaallo uu galo la guri buu galay ilaan godkaas laguma magacaabo beyt curfan laguma magacaabo aw mase xalafa qofkii wuxuu ku dhaartay laa yadkhulu uusan gelaynin calaa saydin saydin uusan u gelaynin fadakhala wuxuu galay beytan guri fiihi saydin sayd ku dhex jiro wahayru iyo hayrkii xadiia ugu damaabayaa wa fii qowli qowlba wuxuu le maye inahu hadduu niyeysta galo calaa hayri zayd hayrkii duunahu sayd la'aantii lam yaxnad ku dambaabamahayo falow jahila waaya falow jahila haddii uu ka jaahil yahay xuduurahu zayd inuu xaadir yahay fakhilaafu xinsi naasi kii hilmaamay ee dembaabitaankiisa khilaaf ku jiray baa ku jira qof baa wuxuu ka dhaartay zayd inuusan guri ugu gelayn walle inaan zayd gurigu ku jira gelaynin buuhi dabeetana wuxuu galay guri uu zayd ku jiro iyo heyrkii zayd iyo heyrkii guriga ku jiraan ayuu galay zayd iyo maalan rag kale guri ay wada fadhiyaan ayuu u galay wuu dambaabaya maxaa yeelay mulaqan buu dambaabayaa maaa suuradii duuulka inuu zayd u galay way xasashay walow ataa dad kale hala joogaan zayd waaya waa haddii uu xusuusan yahay dhaartiisii uuna og yahay zayd inuu gurigan ku jiro ikhtiyaarkiisa inuu ku galo la khasbin qowl baa wuxuu leey maya hadduu niyeysto inuu u galo zayd hayrkii uusan zayd u galin uusan niyeysanin inuu zayd u galay muna niyeysanin wuxuu niyeystay inuu hayrkii u galo qofkaa kale ee zayd la joogaayo u qastayey ku dambaaya maayo qowlka wuxuu leeyahay hadduu qasadkiisu ahaa ninkaa zayd la fadhiya inuu u galo ama dadkaa zayd la jooga inuu u galo ee qasadkiisuusan ahayn zayd inuu u galo ku dambaabi maayo maxaa niyadiisa ayaa loo eegayaa laakiin oo qowlkan wuuu ka wuuu oo qiyaas qaadanayaa masalada noo soo socota ee salaanta noo soo socota masaladaas halkaasaan ku caddayn doonaa farqi udhexeeya labada masalo haddii haddaba zayd inuu gurigan ku jiro uusan ogeyn uduura uduura zayd zayd inuu guriga jooga muun ogeyn iska galay gurigii markuu galay mu arkay zayd inuu gurigii ku jiro uu ku dambaabayaa khilaafkii waxaa ku suga muuday ku jiray xinsi naasi qof intuu wax ka dhaartay asagoo istilmaansan wixii sameeyey ama intuu qof wax ka dhaartay wixii asagoon ogeyn inuu wixii yahay sameeyey jaahil ah sameeyey khilaafkii ku jiray ee lagu soo dhaafay fii baabi alaaq ayaa halkan ku sugan qofa maalan wuxuu ka dhaartay walle inaan eh, wuxuu idhi eh, haddaan gurigaa galo gabadheedii way furanta dabeetana asagoo isilmaansan buu gurigii galay ama asagoo gurigii aan ka dhaartay aan ogeyn inuu gurigii yahay oo oon ogeyn gurig inuu gurigii yahay ayuu ka dhaarto jaahilka ah ma ku dambaabayaa laba qowl baa masaladan ku jiray muctabadkuna wuxuu inuusan ku dambaabayn fii baabi talaaq ba nagu soo dhaaftay marka khilaafkiiba halkana ku jiro macnaheedu waxa weye mar hadduusan ogeyn zayd inuu guriga ku jiro ku dambaabi maayo maxaa yeelay qofkii waxa wey loo qaban mahay gefki rufa can ummati alkhata wاnisyaan wama sukriu aleh wa kii xadiidku ah wuxuu ihi mase xalaf wuxuu ku dhaartay laa yadkhulu uusan gelin calaa zayd zayd inuusan gelin fadakhala wuxuu galay beytan guri fiihi zayd zayd ku jira wagayru ghayrkii xanifa waa u dambaabaya wa fii qowlin qowl baa xulee maya inahu hadduu niyeysto adukhuul inuu galo calaa ghayri zayd ghayrkii duunahu zayd la'aantii inuusan u gelin lam yaxnif baa dambaabaya falow jahil hadduusan ogeyn xuduurahu zayd inuu xaadir yahay uu joogo fakhilaafu xinfi nnaasi kii hilmaansanaa dambaab dambaabiddiisa ama dhaartii ka jabaysay ee dhaartii inay ka jabayso khilaafkii ku jiray ayaa halkana ku jira qultu qaala nawiyu wuxuu haduu dhaarto laa yuslm alayhi zayd inuusa salaaman oo faslama u salaamo calىa qowmin qowm huwa zayd fiihim uu ku dhex jiro waistinaha uu ku soo reebo niyada ama lafdiga uu ku soo reebo lam yaxnad ma dembaabayo wain alqa hadduu iska ilaaqana xanaa waa u dambaabaya fi adhar muctabad haddaan qabana wallahu aclam qof baa wuxu uhi walle inaana zayd salaamayn dabeetana wuxuu salaamay qowm uu zayd ku jiro qowmuu hee zayd ku jiro ayuu salaamay qalbigan uu ka soo istinooday markuu salaamay qowmkaas dadka uu zayd ku dhex jir markuu salaamay zayd qalbigu kaga soo reebay oo markuu assalaamu calaykum lahaa yacni qalbigu wuxuu ka lahaa zayd ma salaamaya dadkaa kale raggaa kale akhyaarta la jooga unbay salaanteedii ku socotaa zayd kuma socoto waa kiyaa ka dhaartay len ama afka ku soo reebay istinaag ha ku sameeye ama qalbi ha ku istinoodo mid doona ha ku istinoodee ma dembaabayo jazman waaya khilaaf kuma jira masalada waaya hadduu iska ilaaqo uu dambaabaya hadduu asalaamu calaykum iska dhaho uusan zayd inuu salaamay inuu ka soo reebton unu qasin uu ku dambaabaya waaya tan iyo haddaba tii hore maxay kula duwan yihin markii uu guriga ugu galay zayd iyo dad kaloo wada jooga zaydna uu ka dhaartay inuusan guriga u gelaynin isla markaa haddii xataa uu ku soo reebo bilqalb istinaa uu ku sameeyo dhaho zayd ooma gelayo ee dadka kale aan u gelaya waxaan idhi dhaartii way ka jabaysaa salaanta laakiin hadduu qalbiga ka soo reebo waxa weeye zayd salaantiis ka jabi mayso dhaartay maxay kula duway labada masalo waa qowl iyo ficil ficilku waxa weye istinaa ma geli karo wax aad samaysay istinaa ma geli karo waabaad samaysay maxaad istinaa samay waxaa tir wala inaan zayd u gelayn waad u gashay qalbiga aad ka soo istinootay waxba macno ma samaynay ficliyin baad ugu gashayba marka istinaa waa afcaasha ma geli karo laakiin aqwaashu istinaa u galaa salaantu waa qowl assalaamu calaykum markuu yidhi dee istinaa u ka samayn karaa bilai aw biniyati isna ku samayn kara marka saas kala duwan labada masalo hadduu iska ilaaqa laakiin salaantii wuu ku dembaabayaa qultu waxaan idhaha walow xalaf hadduu dhaarto laa yusallimu calayhi zayd inuusan salaamin fasalamu salama calaa qowmin qowm huwa zayd fiihim qoladaa uu ku dhex jiro qowmkaa ku dhex jiro waistithnaahu ku soo waistithnaahu zayd uu ka soo reebo dadka uu salaamayo lam yaxnas dembaabi maayo wayn adlaqa hadduu iska ilaaqa salaantii oo uusan zayd ka soo reebin zaydna uuna qastin uu iska ilaaqa un xanifa wuu dambaabaya marba haddii uu qoomkii uu zayd ku jira uu salaamay filada arrin muctamadaan qabana wallahu aclam faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fi lxalifi cala aklin wa shurbin maca bayaani maa yatanawalu bacd alma'kuulaat wuxuu ku saabsan yahay inuu qofkii uu eh, ka dhaarto cunid ama cabid eh, iyo waxyaabaha ma'kuulaadka waxyaabaha la cuno waxaa soo hosgelaya hadduu wa ka dhaarto maxaa soo hosgelaya waxa uu ka dhaartay alfaadaas uu ka dhaartay maxaa soo hosgelaya maxaase aan soo hosgelayn taas halkan lagu tilmaamaya xalafa idaa xalafa qofkii hadduu dhaarto laa yaakulu inuusan cunayn alru'uusa madaxyadii walxaal laa niyata lahu niyo uusan lahayn qofkii xaniifa uu ku dambaabaya biru'uusi madaxyo tubaaculibi waxdaha keligeed laa tayrin shimbirihii maya madaxyadoodii waxuutin kalluunka madaxiisii maya wasiidin ugaadha madaxeedii maya ilaa bibeledin beled dhexdii mooyaane beledkaasoo tubaacu la iibiyo waxaa weeye madaxyada shimbiraha iyo xuudka iyo saydkii ugaadha fiihi beledka dhexdiisa mufradatan xaalatahay mid la keli yeelay qof baa wuxuu uhi walle inaanan madax xoole cunayn madax inaan cunayn buui wax niyo ahana ma leh yani wax gaara uma qastin madax gaara umuna qastin wuxuu ku dembaabayaa madaxyo walba oo keligood la iibiyo madaxyada keligood la iibiyo ayuu ku dambaabaya madaxyada keligood la iibiyo waa maxay waa madaxyada ariga gooni baa loo iibiya iyaga qaطcan kuwaasuu ku dambaabaya hadduu cuno sidoo kale geela iyo lo'da madaxyadooda cala saxiix kuwa laftirkooda khilaaf baa ku jiree haddii madaxyadoodu cuno ayagan ku dambaabaya maa waa mutacaaraf kuwaas madaxyadoo goni baa loo iibiya laakiin ku dambaabi mahayo madaxyada aan gooni loo iibin sida shimbiraha madaxyadooda oo kale xuudka kalluunka madaxiisa oo kale waadha madaxeed kale gooni looma iibiyo shimbirto dhan baa iibiyaa ama xuudka idil ama sayidka idil lakin madaxa gooni looma iibiyo kuwaa ku dambaabi mahayo ilaa in waddankaa uu ku dhaartay shimbiraha ama xuudka ama ugaadha madaxooda gooni loo iibiyo mooyaane haddii marka goni loo yimi uu ku dambaabaya waaya waxaa la raacaya curfiga qaacidada marka baabkan inaad dabdisaan baa fiican fuqahadeena waxay dhaheen alymaanu mabniyatu cala alcurf dhaaru waxay ku dhisan yihiin curfigay ku dhisan yihin waa hadduusan curfigii idiraabin oo isbaraanbarin haddii curfigii isbaraanbaro oo mudarid uusan ahayn waxaa loogu laabanaya luada farujuu ila luati luadiga marka loo noqonaya marka u fiirsa hadda alru'uus ma curfigaan raacnay mise lugadaan raacnay curfigaan raacnay maxaa yeel hadii curfi haddii luqada la dhihi lahaa waxan o dhan waa wada madaxyo laakiin curfigii baan u laabanay maxaa madaxyo la dhahaa oo wixii dee gooni loo iibiya madax lagu tilmaama marka curfigii dadkaan raacnay waaya ida a haduu dhaafto laa yakunusa ruuusa madaxyadii walaal laa niyatniye uusan lahayn qofkii xaniu ku dambaabay biruusi madaxyo tubaaculibi waxdaa keligeed laa tayrin shibraha madaxoodii maya waxuuti kalluunka madaxiisii maya wasaydin ugaadha madaxeedii maya ilaa bibeldin beled dhexdii mooyaan beledkaasoo tubaacu la iibiyo ashyaada aan soo sheegnay madaxyadooda fiihi beledka dhexdiisa mufradatan xaala tahay mid keligeeda walbaydu baydkii yuxmalu waa waxaa lagu xambaaraya hadduu ka dhaarto inuusan bayd cunayn calaa musaayirin bayd ka zuulay oo ka baxay oo ka soo soocmay daa'idahu kii uu kumeeyey filxayaati nolosha dhexdeeda ka dajaajin ka baydi dajaajin digaagadda ukunteedii webeeye wa nacaamatin iyo gorayada ukunteedii wa xamaamin iyo shimbirta waxa weeye ama qoolleyda ukunteedii laa samakin kalluunka ukuntiisii maya wajaraadin anyaxa e, ukuntiisii maya qof baa wuxuu wallayn aanaan bayd cunayn ama ukunta aan cunayn waxaa lagu xambaarayaa baydka kii ukumeeyey ama baydkaas dhalay ka zuula ama faaruqa nolosha dhexdeeda baydka uu baa'idkiisii kii ukumeynaya uu soo saaray noolo dhexdu ku soo saaray kaasaa lagu ambaaraya ee ka soo baxay xayawaankii asagoo nool kaasaa lagu ambaaraya waa sida diyaagadda iyadoo nool ayaa kunteeda ka soo baxdaa gorayada saasoo kale ukunteeda yadoo nool ka so bada amaamka qoleyda ukunteeda yadoo nool ka soo baxdaa maxaa kaa baxay wixii asagoo nool ukuntiisa aan ayna ka soo bixin markii dhinto calooshiisa laga soo saaro sida kalluunkii iyo ayaxii kalluunka ukuntiisa markii la helayo waa markii waxa wey la qal calooshiisa ayaa kuma yaroo fara ka soo yaacaan marka kaas maya ila nolosha kama soo baxaan ukuma hane ayaxiina waa saasoo kale isagoo nool ukumihii ka soo bixi mahaya markii uu dhinto ama calooshiisii loogu tegaya ukuma badan waaya haddii caloosha laga jeexo ayaa ukuntii laga soo saaraya walbaydu baydkii yuxmal waxa lagu xambaaraya hadduu ka dhaarto qofkii inuusan cunayn calaa musaylin bayd yani faaruqaya baa'idahu kii uu kumeeyey fi xayaati nolosha dhexdeeda wadalika bitaarka dajaajin siya digaagada ukunteedii wey wanacaamatin gorayadii waxamaamin qooleydii ukunteedii weye laa samakin kalluunkii ukuntiisi maya wajaraadin ayaxi ukuntiisi maya walaxmu hilibkii hadduu qofkii ka dhaarto yuxmal waxaa lagu xambaaraya calaa nacamin calaa laxmi nacamin nimcooleyda hilibkeeda lagu xambaaraya wa khaylin calaa laxmi khayli fardaha hilibkooda lagu xambaaraya waxshin duurjoogta hilibkeedii baa lagu ambaaraya ugaadhi la cunay wayaan waayrin shimbirihi laa samakin kalluunka hilibkiisi lagu ambaari mahayo wa shaxmi baطnin iyo caloosha waxa wey baruurteedii lagu ambaari mahayo wakada saasoo kale karishin calooleydii ama turbadii wa kabidin iyo waxa weeye beerkii waxaalil iyo beeryartii wa qalbin iyo wadnihii fil asaxi muctamad haddaan qaban intaa midna hilibkii lagu xambaari mahayo waaya qof baa wuxuu ka dhaartay inuusan eh, hilib cunaynin waxaa lagu xambaaraya hilibka nimcooleyda bahiimat alancaam waa geeli iyo lodii adhigi hilibkooda lagu xambaaraya waaya hadduu kuwaa cuna wuu ku dambaabaya ama dhaarti way ka jabaysa fardaha hilibkooda waa lagu xambaaraya sidoo kale haddii fardaha hilibkoodu cuno waa uu dhaarti way ka jabaysaa sidoo kale duurjoogta hilibkeedii hadduu cuno shimbirihii hilibkooda hadduu cuno intaaba way ka jabaysaa dhaarti maxay waxaasoo dhan hilib baa lagu magacaabaa waaya laakiin kalluunka hilibkiisa hadduu cuno ku dembaabi mahayo iyo ayaxii iyo maxaa yeel hilib laguma magacaabo curfi walow ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa haba ku tilmaamo laxm lita'kuluu minhu laxman ariya marka ilahi subxana wa tacala ayadda wuxuu ku sheegay kalluunkii laxman ariyan hilib daray ah ayuu ku tilmaamay oo fresh ah. laakiin waa qur-aanka lafdigiisa iyo curfiga kala duwan curfigeenna curfiga dadku kalluunka hilib looma magacaabo lakin ilahi subxana watacaala wuxuu ku magacaabay kalluunkii hilibba ku magacaabay marka curfiga ayaa la xojinaya wakaan idin sheegaya ay maanta dhaaraha waxaa lagu dhisayaa curfiga maadaama lafdigan uusan xukun sharciga uusan ku dhisnayn waxa weeye curfigaa laga hormarinaya alasl waxay ahayd xaqiiqada sharciga laga hormariya xaqiiqada lugawiga xaqiiqada curfiga lakiin xaqiiqada curfiga xaqiiqada sharciga waxaa laga hormarinayaa haddii uusan wax xuguma uusan ku dhisnayn lafdigan sharciga waaya baruurta calooshana ah. waxa weeye lagu magacaab mahaye hilib walidaalika hadduu qofkii baruurta caloosha cuno dhaartii hilibka uu ka dhaartay ka jabi mayso sidoo kale hadduu caloolayda uu cuno ama turbada ka jabi mayso hadduu beerkii cuno hadduu beeryartii cuno hadduu wadnihii cuno intaaba ku dambaabi maayo walaxmu hilibkii yuxmal waxa lagu xambaariya calaa nacmin nimcoleyde hilibkeeda waa khayrin fardaha hilibkeedii hilibkiisa waxshin wa khayrin fardaha hilibkooda waxshin duurjoogta hilibkeedii wa tayrin hadduu ugaadhi cuno hilibkeedii waxshin waa loga jeeda ugaadhi watayrin shimbiraha hilibkoodii ilaa sabakin kalluunkii maya hilibkiisa hadduu cuno ka asagu hilib ma aha kalluun baa la idhahdaa ee dhihi waxa wey hilib baan cunay dad kalluun cunto dhihi hilib baan cunay waxaad kalluun baan cunay washaxbi batina caloosha baruurteedii ku dambaabi mahayo hadduu hilib ka dhaarto ah. baruurteedii wakebidin iyo beerkii wadexaalin beeryartii waqalbin wadnihii ilasax muctad adaan qabano walasaxu muctamad waxaa weeye tanaawulu laxmi ra'sin waxa weeye madaxa hilibkiisi inuu tanaawulayo hilibkii walisaanin walaxmi lisaanin carabka carabki inuu tanaawulayo soo soo hosgelayo wa shaxmi dahrin iyo dhabarka baruurtiisa wa jambin iyo dhinaca baruurtiisa walasaxu muctamad waxaa weeye ana shaxma dahri dhabarka baruurtiisa laa yatanaawalu inuusan soo hoosgelin ashaxmu ah baruuti wa anna alyalta waxa weeye baridii wasanaam iyo kuruskii laysataa inaysan ahayn shaxman baruur walaa laxman hilibisan ahayn walalyatu baridii laa tatanaawalu ma soo qaadanaysa sanaaman kuruskii walaa yatanaawalahaa kuruskiina ayadii soo qaadan mahayo baruurtii wadasamu dufankii iyo tanaawulhuma labadaba wuu soo qaadanayaa washaxma dahrin dhabarka baruurtiisana wuu soo hoosgelayaa wa badnin caloosha baruurteedina soo hosgelaysa kullu duhrin iyo dufan walba waaya qofbaad wuxuu ka dhaartay hilib inuusan cunayn haddii uu madax cuno madaxa hilibkiisa hadduu cuno waa uu ku dambaabaya ilaan madaxa hilib ku yaalla waa hilib carab hadduu cuno waa uu ku dembaabayaa maxaa yeele carabkii wuxuu soo hosgelayaa hilibkii uu soo hosgelaya wa nooc hilib ka mid a ah, carabki dhabarka hilib baruurtiisa hadduu cuno dhabarka baruurtiisa iyo dhinaca baruurtiisa hadduu cuno dhabarka neefka iyo dhinaciisa sararta iyo waaas hadduu cuno waxa wey wuu ku dambaabaya dhaartu way ka jabaysaa waaya hadda baruurtaa dhabar ku taala iyo dhinaca ku taala waa baruur cad oo hilib uusan ku jirin hilib cas kuma jiro laakiin waxay dhahan culimmadu waa hilib yaani waxa wey hilib cayilay ama naaxsan weeyaan samiin ah sidaa darteed markuu neefku u weydoobo baruurtaasi waxay isku bedelaysaa hilib cas bay isku bedelaysaa markay baruurta dhabarka iyo baruurta dhinac way ka duwan tahay baruuraha kale waaya walidaalik baruurta dhabarka haddii uu ka dhaarto baruurta guud ahaan uu ka dhaarto baruurta dhabarka soo geli mayso yacni baruur hadduu dhao cuni maayo baruurta dhabarka hadduu cuna oo baruurta dhinaca waxa weeye soo hosgeli mayso oo waxa wey dhaartiisa ka jabi mayso sababtoo ah de waxaan idhi waa hilib baan idhi baruurta dhabarka iyo baruurta dhinaca waa hilib baan idhi saas darteed soo hosgeli mayso waaya baruurta soo hosgeli mayso barida iyo kuruska labadaaba baruur iyo hilib toona maaha hadduu dhaho baruur cuni maayo u bari cuno ama kurus cuno ku dambaabi maayo hadduu dhaho hilib cuni maayo uu kurus cuno ama uu bari cuno ku dambaabi maayo maxay labadaa hilib iyo baruur toona maaha kuruska iyo baridu hilib iyo baruur toona midna maaha hadduu bari ka dhaarto baridaas waxa wey ma soosgelayo kuruskii kuruskiiyo baridu kala duwan yihin sidoo kale haddii uu kurus ka dhaarto baridii ma soosgelayso hadduu baridii cuno ku dabaabi maayo markaa labadaas kala duwan yihin barida iyo kurusku way kala duwan yihin shaqa isku male hilibna ma aha hilibku way ka duwan yihin labadaba laakiin desab dufan hadduu ka dhaarto labadiiba wuu soo hosgelayaan labadii way soo hosgelayaan kuruskii iyo baridii labadaba way soo hosgelayaan dufankii desab waa dufanka marka labadaba waa dufan maxaa yeele bariduna dufan bay leedahay kuruskuna dufan buu leeyahay marka hadduu dufan ka dhaarto labadaba way soo hosgelayaan sidoo kale hadduu duf ka dhaarto dasamkii hadduu ka dhaarto waxaa soo isgelaya baruurta dhabarka iyo baruurta caloosha iyo dufan walba ayaa soo isgelaya wax walba dufan lagu magacaabo ama duxle ayaa soo isgelaya wuxuu idhi wala sax muctamad waxa wey talaamulu laxmi ra'sin madaxa hilibkiisu inuu tanaawuluhu ay tanaawulu allaxmi hilibkii inuu tanaawulayo oo uu soo qaadanayo laxma ra'sin madaxa hilibkiisa inuu soo hosgelayo walisaanin carabka hilibkiisu inuu soo hosgelayo wayatanaawalu wayatanaawalu waa lisaanin carabkii inuu soo hosgelayo wa shaxmi dahrin dhabarka baruurtiisu inuu soo hosgelayo wajambin iyo dhinaca baruurtiisi wa ana shaxma dahri dhabarka baruurtiisu laa yatanaawaluhu inuusan soo hosgelayn baa muctamad ah ashaxmu baruurtii baruurtii macnaha walasaxu muctamad waxaa weeye anna saxma dahri dhabarka baruurtiisu laa yatanaawalahu inuusan soo qaadanan asaxma baruurti haduu baruur ka dhaarto baruurti dhabarka ma soo gelayso wa anna alalyata baridii wasanaama kuruski laysataa inaysan ahayn saxman baruur iyo walaalxmed hilibtoona walalyatu baruurtii walalyatu baridii laa tatanawalu ma soo qaadanayo sanaaman kuruski walaa yatanawalaha asna ma soo qaadanayo baridii wadasamu dufankii yatanaawaluhumaa labadaba soo qaadanayaa wa saxma dahrin sidoo kale dasamkii dufankii wuxuu soo qaadanaya oo soo hosgelaya shaxma dahri dhabarka baruurtiisii wa badna caloosha baruurteeda wa kulla duhrin iyo dufan walba walaxmu lbaqari waxa weeye lo hilibkeedu iyo tanaawal wuxuu soo qaadanaya jaamuusan logisidi logisidi waa nooc lo-dii ka mid ah walow qaala hadduu dhaho mushtirin waxa weeye qabandi isagoo ishaari hadduu dhaho laa akulu cuni mahayo haadihi qabandidan xaanidka wuu ku dambaabaya biakliha cunitaankeeda calaa hayatiha qaabkeeda inuu ku cuno wa bitaxniha inuu ridqo wa khabsiha inuu muufeeyo walow qaala hadduu dhaho laa akulu cuni mahayo haadi lxidata qabandidan cuni mahayo xaanidka wuu ku dambaabaya biha xindadii madbuuqatan xaalay tahay mid la kariyey wa ni'atan xaalay tahay mid caydhin wa maqliyatan xaalay tahay mid la saloolay laa bitaxiiniha keedii la ridqay bitaxiini xindati xindada keedii la ridqay maya wasawiiqeetii la soloolay inta la soloolay la riday sawiiq waa kaas wa cajiinihaa iyo qooskeedii wa khubsihaa iyo muufadeedii maya wuxuu idhi hadduu xindho u ishaaro waa qabandi uu dhaho walle inaan qabandidan cunayn wuxuu ku dambaabaya oo dhaarta kaga jabaysaa haddii uu qabandida hay-adeeda ku cuno qaabka ay tahay ayadoon la ridqin oo waxba lagu samayn haduu sideeda ku cuno uu ku dambaabaya sidoo kale haddii la ridqo oo la shiido wuu ku dambaabaya haddii la muufeeyo muufe laga dhigana wuu ku dambaabaya waay ila markan wuu ishaaray marka waxaa la eegayaa ishaarada ishaarada xoog badan taqliiban lilishaarati ishaaradii baan xoojinaynaa eegi mayna markaa in waxaan markaa la muufeeyey aan lagu magacaabayn xinta aan la dhahayn magacii xindadu way ka baxday haba ka baxdee laakiin ishaaradan ayaa xoojinaysa ishaarada mar hadduu dhaha haadihi alxinda xindadan qabandidan cuni maayo marka ishaarada mar kasta xoog badan magacii wax laga xoojiyey ishaaradii waaya haddii uu dhaho laakiin wallaahi laa akulu haadihi اlxinda muuna ishaarin marka walla inaanan qabandidan cunayn buuri muuna ishaarin lakin farta muuna ku ishaarin tan muusa dhihin waaya wuxuu ku dembaabayaa haddii la kariyo iyo iyadoo caydhin hadduu cuno iyo iyadoo la soloolay hadduu cuno intaa buu ku dambaabaya ila weli waa qabandidii bayna ka baxeen haddii la kariyo waa qabandidii haddii caydhin tahay waa qabandidii haddii la soloolo waa qabandidii laakiin haddii magaciiu isbedelo waxaa wey ku dambaabi maayo oo maalan la ridqo qabandidii ama inta la ridqo kadibna la saloolo salool laga dhigo oo waa sawiiqii ama cajiin laga dhigo oo la qoosho inta la ridqo ama muufo khubsi laga sameyo ama laxoox laga sameeyo ama roodhi laga sameeyo ku dambaabi maayo maxaa yaele magacii baa meesha ka baxay ishaarana meesha ma jirto shaciirna lagu magacaabo marka waxaa weeye waxyaabahan kale isku bedesha daxiinka iyo sawiiqi iyo cajiinka iyo khubsiga walow qaal hadduu dhaho mushriin asagoo ishaara ilaa xindatin qabandi asagoo ishaara ilaa akulu cuni maayo haadihi tan xanidku ku dabaabiya biakliha cunitaankeeda calaa hayatiha hayadeeda ku cuno ee wadbi daxnihaa ridqideeda ayuu ku dabaabaya wa khabsihaa iyo muufeynteeda haddii la muufeeyo walow qaal hadduu dhaho laa akulu cuni maayo haadihi xindati qabandidan xanidku ku dabaabaya biha qabandidii madbuukhatan xaalatay mid la kariyo wani'atan xaalatay mid caydhin wamaqliyatan xaalatay mid la saloolay laa bitaxiinihaa teedii la ridqay maya wasawiiqaa teedii la saloolay markii la ridqay kadib maya wacajiinihaa la qooshay maya wa khubzihaa khubzi waxa weeye xindati xindada teeda muufada laga samayn maya walaa yatanaawalu ma soo qaadanayo ruabun ruabtii tamran timir ma soo qaadanayo walaa busran busra ma soo qaadanayo walaa cidaman cinabkiina zayiban zayi ma soo qaadanayo kada waxa lamid alcukuusu intaa cagsiyadeed waaya qof wuxuu ka dhaatay rudab dabeetana timir buu cunay rudabtii baa timir isku bedeshay timir bay noqotay ama busri bay rudabtu isku bedeshay rudabtu iyo busrigu waa xaalaad ay timirtu soo marto waaya marka haddii uu ka dhaarto qofkii rudab inuusan cunaynin haddii rudabtii ay isku bedesho timir ama busri ay noqoto ku dambaabi maayo maxaa yeele rudabtii iyo timirtu way kala duwan yihin waaya hadduu ka dhaarto inuusan cinab cunaynin oo cinabkii zabiib isku bedelo ku dambaabi maayo wakada cukuus cagsiyadana waa la mid oo wuxuu ka wadaa haddii uu ka dhaarto inuusan zabiib cunaynin isagoo cinab ah intuusan zabiib uusan noqonin uu cuno ama uu ka dhaarta timir inuusan cunaynin oo uu rudab cuno ku dambaabi maayo waaya ilan ashyadan isku mid maaha rudabtu timirtu way ka duwanta busri way ka duwanta isku dhadha xataa maaha zabiibkii cinabkuna way kala duwan yihiin walow zabiibku yahay asalkiisu cinab uu yahay walow qaala hadduu dho la akul cuni maayo hadi rudaba rudabtan fatatamara u timiroobo faakalahu u cuno aw masale aw kallimu da asabiyi ilmahan yarkaa la hadli maayo fakallama ula hadlo shaykhan asagoo oday ah falaaxanta ku dambaabi maayo filasax wala inaan rudabtan cunaynin buu yidhi dabeetana rudabtii baa timir isku bedeshay tatamara way timirowday dabeetana iyadoo timir ayuu cunay ama wuxuu ihi wala inaan ilmaha yarkaa la hadlaynin da sabiyi ilmahan yarkaa inaan la hadlaynin kadibna asagoo waayeelah markuu weynaaday ilmihi yaraa ayuu la hadlay falaaxanta ku dambaabi maayo maxayna magaceeda meesha ka baxay rudabtiina way isbedesho oo tiwir bay isku yaraana waayeel isku bedelay markuu dambaabi maayo waalkhubsu muufadii yatanaawalu wuxuu soo qaadanayaa kulla khubsin wax walba oo la muufeeyo kaxindatin sida muufada waxa weeye qabantida wa shaciirin heedda waxa weye muufadeeda wa arusin bariiska muufadiisa wa baaqila fuulkii waxa weeye muufadiisii waduratin geleyda muufadeedii wa ximasin shumburada muufadeedii falow saradow hadduu qooyo faakalow dabeetana u cuna xaniiu ku dambaabaya qof baa wuxuu ka dhaartay khubsigi inuusan cunaynin maxaa soo hosgelaya wax walba oo la muufeeyo khubsi laga dhigo noocu doonaba ha ahaadee sida maalan muufadii waxa wey ama roodhigii laga sameeyey qabandida ama heedda ama bariiska ama fuulka ama geleyda ama shumburada haddii uu soo qaado muufadii ama khubsigii oo intuu qooyo maalan uu ku daro e, saliid iyo shaah iyo oo uu jajabiyo oo ridqo dabeetna sidaa ku cuno isagoo jilicsan uu ku dambaabaya taa laftirkeeda maxaa yeelay fi nihaaya wuxuu cunay un khubsi buu cunay haba qooyo ha jilciyo ha ridqo hadduu doono ha burburiyo waa un waxa weye khubsi uu jilciyo weyaan wlkhubsu khubsigi yatanaawal wuu soo qaadanaya kula khubsin khubsi walba ka xindatin sida qabandidii e, wa shacirin haadi wa rusin bariiskii wa baaqila e, waxa weeye fuulkii waduratin gelaydii waximasin shumburadii intaasoo dhan khubsiga laga sameeyo falowtaradow hadduu qooyo muufadii oo faakalahu dabeetana uu cuno sidoo ku cuna isagoo qoyanoo la jilciyey xanaa ku dabaabaya halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah waslm calaa nabiyina mxamed